alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed aqsaamu اlkalaam halkana waxaa lagaga hadlayaa ama lagu baxsinayaa qaybaha hadalku u qaybsamo ama loo qaybiyo min almacluumi ana alkitaaba wasunnata humaa asla اddiini wa qiwaamuh waxaa la ogsoon yahay waxaa ka mida in kitaabkiiyo sunnadu ay yihiin labadooduba asalkii diinta iyo wa qiwaamuh diintu waxay ku kacaysay ama ku taagnayd inay yihiin wa annahumaa bilisaanin carabiyin mubiin iyo inay labadooduba kitaabkiiyo sunnadu luqa carbeed ama af carbeed inay ku sugan yihiin luqadaa carbeed oo bayinoo waadixa fayatawaqafu alcilmu bihimaa cala alcilmi bilkalaami alcarabiyi nafsi wuxuu ku xidhan yahay garashada la garanayo kitaabkiiyo sunnada la garanaya waxay ku xidhan tahay garashada la garanayo kalaamka carbeed laftiisa la garanayo ayay ku xidhan waalwuquufi calaa aqsaamihi almutacadida waxay kaloo ku xidhan tahay in la taalacdo oo la garto qaybaha hadalka ee badan in la gartay ku xidhan tahay wuquuf waxaa loo jeedaa iilaac yani la taalacdoo la gartaa laga tilmaamaya walaakin qabla taqsiimihi yenbagii tacriifuhu awala ha yeeshee <clears throat> ha yeeshee intaan la qaybinin ka hor yenbagii waxaa habboon tacriifuhaa awalan kalaamka in la tacriifiyo oo la sharxo marka hore ayaa loo baahan yahy yenbagii waxaa habboon tacriifuhu in la qeexo ama la sharxo ayaa loo baahan yahay ama habboon awalan marka ugu horaysa in la tacriifiyo ayaa habboon id macrifatu aqsaami الshayءi farcun can macrifatih sababtuna waxay ahaatay qaybaha shay leeyahay garashada la garanayaa farcun can macrifatih waxay farac ka tahay oo ka dhalanaysaa garashada marka hore la garanayo oo qaybihiisa in la gartaa ma suuragal aha haddaan isaga laftiisa la garan marka awalan waa in kalaam la gartaa kalaam maxaa la yidhaahdaa fii luغati اlcarab tacriifu اlkalaam yuطlaqu اlkalaamu calىa majmuuci amrayni kalaam waxaa lagu iطlaaqaayoo lagu magacaabaa laba arrin kulminta la kulmiyo ayaa lagu magacaabaa allafdi wاlmacna lafdiga iyo macnaha lafdigu waa odhaahdii macnuhuna waa wuxuu lafdigu ku tusinayay marka labadoo isla jira lafdiga iyo macnaha ayaa kalaam lagu iطlaaqa ama lagu magacaaba kaalqur'aani wa saa'iri اlkutubi اlmunazala tusaalaheedu waxay ahaatay waa sida qur'aanka oo kale xuruuftiisa iyo macnihiisa mid waliba waa kalaam ullah wa saa'iri اlkutubi اlmunazalati iyo kutubtii kale la soo dejiyey ee xagga ilaahay laga soo rogayna iyaguna waxay ahaayeen kalaam ullah sida towraad iyo injiil iyo kutubtii kale ee samada laga soo dejiyey walaxaadiis alqudsiya iyo sida axaadiista qudsigoo kale weeyi axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam uu ilaahay ka soo warinaayo oo uu odhanaayo qaala allahu tacaala kada ilaahay wuxuu yidhi saa iyo saas ama uu yidhi yaquulu allahu tacaala yani fii ma yarwiihi canhu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam allah wuxuu yidhi siduu rasuul ka soo wariyey allah wuxuu yidhi siduu rasuulku ka soo wariyey saa iyo saasuu yidhi yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsi maala fainaha kalaamu اllahi tacaala daalluha wamadluuluha kutubta munazalka ah ee xagga ilaahay laga soo dejiyey iyo axaadiista qudsiguba kalaamullaahi tacaala waa hadalkii ilaahay daalluha ka tusinaya oo macnaha ku tusinaya oo ah xuruuftiis wa madluulaha iyo macnaha uu ku tusinayo labaduba waa kalaamullah haada huwa qowlu ahli اlxaqi kani aynu sheegnay ahlulxaqu siday yidhaahdeen weeye ahlulxaqana waxaa loo jeedaa yani ahlusunnati waljamaaca ayaa loo jeedaa ama nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa iyo ciddii ariiqooda si wanaagsan u raacday yani ahlusunna waljamaca saasay noqonaya man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii cid iska sheegatay sunne oo yidhi ahlusunnaanu nahay oo aan nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu dariiqay ku sugnaayeen aan ku sugnayn loogama jeedo waqad aطlaqahu jamaacatu min almubtadicati cala almacna almustaqiri fi اlqalbi waa ku magacaabeen kalaamka jamaacatun koox min almubtadicati mubtadicada ka mida ah ama kuwa bidcada ku dhacay ee bidcada u saaxiibka ahaa ka mida ah waxay ku magacaabeen cala almacna almustaqiri macnaha ku sugan fi lqalbi qalbiga ku sugan ayay ku magacaabeen kalaam wa huwa qowlu marduudu bikitaabi اllahi wa sunnati rasuulihi salى اllahu aleyh wasalam waa qowl la radinayo oo waxaa lagu radinayaa oo lagu ibطaalinayaa kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah iyo sunnada rasuulka salى اllahu aleyh wasalam bimacnaa aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiguba qowlkaa waa burinayaan oo waxay caddaynayaan buطlaankiisay caddaynayaan mashaayikhdu waxay sheegeen raximana allah wa iyaahum kalaam qaybaha loo qaybinayo ayay halkan kaga hadlayaan waxaanay tilmaameen kalaamka carabiga iyo qaybihiisa in la barto in loo baahan yahay waayo kitaabkii iyo sunnadii ayaa luqo carbeed ku yimi inaa jacalnaahu qur'aana carabiya allah wuxuu idhi anagu waxaanu ka yeelay qur'aanka qur'aan carabiyaanu ka yeelay qur'aan carabiya ayaanu ka yeelnay marka qur'aankii maadaamu carabi yahay waa in carabigii la bartaa ciddaan carabigii garanayni qur'aankiina ma fahmayso waa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajibun siday culammadu ka yidhaahdaan marka carabigii in la bartaa lagama maarmaan wuxuu u yahay garashada la garanayo iyo barashada la baranayo qur'aanka iyo sunnada iyo fahamka la fahmayo marka intaan la qaybin kalaamka carabiga ah qaybihiisa intaan la sheeginna waxaa ka horaysa marka hore in kalaam la tacriifiyo waayo shay in qaybihiisa la garto waxaa ka horaysa marka hore in la garto taqsiimkii waa farc asal macrifada waxa u ah inaad marka hore shayga kulli ahaantiisa garato ama daat ahaantiisa bacda daalik bay iman kartaa qaybaha uu qaybsamo in la garto <clears throat> kalaam tacriifkiisu waa maxay kalaam tacriifkiisu waxa weeye lafdiga iyo macnahoo wada socda ama xuruuftiiyo macnahoo isla jira ayaa la yidhahdaa kalaam xuruuftoo keliya oo aan macne la soconin lama yidhaahdo kalaam macnahoo keliya oo aan xurufi la soconnan lama yidhaahdo kalaam waxaa laga hadlayaa kalaam marka la iطlaaqa laga hadlaya waqhtiyada qaarkood macaani kale in loo isticmaalo iyadoo qariina la socoto aan macnihii iطlaaqa ahaa ama xaqiiqada ahaa looga jeedin taa laga hadli maayo waana tilmaami doonaan taa mashaayikhdu laakiin xaqiiqa ahaan marka la iطlaaqo kala muxuu ku dhacaa wuxuu ku dhacaa yani xuruufta iyo macnahoo isla jira labadaasoo isweheliye ayaa marka ay ku dhacaa lafdiga hadda muraadkay uga jeedaan mashaayikhdu waxa weeye waa xuruuftii taasaa markaa looga jeeda marka xuruuftii iyo macnuhoo isla jira baa kalaam la yidhaahdaa macnahoo keliya lama yidhaahdo lafdigoo keliyana lama yidhaahdo majmuuca labadaas oo isweheliya baa lagu iطlaaqaa kalaam xaqiiqatan ama marka la iطlaaqo looga jeeda sidaas marka lagu socdo waa sida saxda ahe qur'aanku waa kalaamullah xuruuftiisiyo macnihiisuba waa kalaamullah la odhan maayo qur'aanku kalaamullaahi macnihiisa ah xuruuftuna waa ku tusinaysaa la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa xuruufta iyo macnahoo isla jira ayaa kalaamullaahi ah xuruuftaana ilaahay baa ku hadlay kutubtii kale ee munazelka ahaydee allah soo dejiyeyna hadday towraad tahay iyo hadday injiil tahay iyo hadday zabuur tahay iyo hadday tahay saa'ir اlkutub almunazala cala alanbiyaa dhammaantood waxay ahaayeen kalaam ullah axaadiista qudsiga ahi yaguna waa kalaam ullah oo axaadiista waxaa loo qaybiyaa laba qaybood axaadiis qudsiya iyo axaadiis nabawiya axaadiis nabawiya waxaa la yidhaahdaa axaadiista nebigu salى اllahu alayh wasalam isagu uu sheegay oo ku hadlay oo aanu odrhan ilaahay baa sidaa yidhi axaadiista qudsigina waxa weeye waa axaadiista nebigu salى اllahu alayh wasalam uu ilaahay ka soo wariyey oo nebigu uu odhanaayo ilaahay wuxuu idhi saa iyo saas taasaa waxaa leeyahay axaadiis qudsiya qudsiguna waa tahaarada iyo baraa'ada weeyi waa tahirnaanta ceeb iyo nuqsaan laga tahiran yahay asmaada ilaahayna waxaa ka mida ah alquduus sida macruufka ah marka axaadiis qudsiya waxaa looga jeedaa yani Eh, axaadiista nebigu salى اllahu aleyh wasalam ilaahay ka soo wariyey marka qudsi baa loo nisbeeyey waxaa laga tilmaamaya bimacnaa ilaahay baa loo nisbaynaya rabbigii yani nuqsaan iyo ceeb iyo marka mushaabaho khalqiga u eg yahay intaba ka tahirnaa ee ka dheeraa ayaa loo nisbaynaya axaadiis qudsiya waa la yidhahdaa axaadiis rabbaaniya waa la yidhaahdaa axaadiis ilaahiya waa la yidhaahdaa tacaabiirtaa saddexdaa mid walba waa lagu iطlaaqaa waxaase ugu caansan alaxaadiis اlqudsiya magacaasa ugu caansan qudsiga ahi sida saxdii waxay tahay waa inay kalaamullaahi yihiin yani xuruuftooda iyo macnahooda mid walba mutaakhiriinta in badanoo ka midi waxay yidhaahdaan alaxaadiis alqudsiya macnahooda min allaahi ah laakiin xuruuftoodu waa min annabiyi sala allahu aleyh wasalam oo xagga nebiga ayay xuruuftoodu ka ahaadeen sidaasay markaa yidhaahdaan yani markaa in badan oo mutaakhiriinta ka midi laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay qowlka ay ahlucilmigu ahlu ahi ay sheegaan mashaayikhda kitaabka qorayna ay markaa inoo naskareeyeen qowlkaas ayaa saxiixa culammadii mutaqadimiintana ruux yidhi lafdigooda ayaa xagga nebiga ka ahaaday axaadiista qudsiga macnahooda keliya xagga ilaahay ka ahaaday lama hayo nebiguna salى اllahu aleyh wasalam wuxuu iطlaaqay inuu ilaahay saa yidhi marka taasi waxay daahir ku tahay inuu xuruuftan ilaahay ku hadlay saasay daahir ku tahay haddii la yidhaahdo macnahooda xagga ilaahay ka ahaaday ee xuruuftoodu xagga nebigu ka ahaaday waxaa imanaysa axaadiista nabawigaba dee macnahoodu xagga ilaahay waa ka ahaaday maxay kaga duwan yihiin axaadiista qudsigii ila ilaahay wuxuu yidhi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebigu wuxuu ku hadlaa sala allahu alayh wasalam inay waxyi tahay ilaahay baa qur'aanka ku sheegay marka macnaha axaadiista nabowiguba xagga ilaahay waa ka ahaadeenoo waa ka yimaadeen oo waxyi weeyi marka haddii la yidhaahdo lafdiga iyo odhaahda axaadiista qudsigu xagga nebigu ka ahaadee macnuhun baa ilaahay ka ahaaday waxay noqonaysaa waxba kuma kala duwana axaadiistii nabowiga iyo axaadiistii qudsigu waxba kuma kala duwana ayaa ka dhalanaysa dee nebiguna waa kala duway salى اllahu alayh wasalam oo axaadiistii qudsiga ahayd nebigu wuxuu u nisbeeyey ilaahay yaquul اllahu taعaalى kada ama qaala اllahu taعaalى kada ama qaala اllahu taعaalى fi ma yarwiihi canhu rasuul اllah yani markaa saas oo kale yacni rasuulka ilaahay siduu ka soo wariyey ilaahay wuxuu yidhi saaya saasaa la yidhi marka axaadiistii qudsigaa nebigu wuxuu tasriixinayaa inuu ilaahay ku hadlay marka daahirkii nusuustoo la khilaafayo weeye in la yidhaahdo ilaahay kuma hadline macnuhu markaa nebiga loo waxyooday ama lagu ilhaamiyey waxayna noqonaysaa nabawiyadii axaadiiu nabawiya iyo axaadiiu qudsiya inaan farqi u dhahay nebiguna waa kaa kala farqiyey marka sida saxiixa ah waa in axaadiiu lqudsiya ay ka ahaadeen xuruuftooda iyo macnahooduba min allahi waa inay ka ahaadeen ahlucilmiga qaarkoodna sidaasay u nisbeeyeen ahlu sunnuhu inay qabaan qowlka kale khilaafsanna waxay u nisbeeyeen qolyaha kalaam nafsi qaba ee ashaaciro iyo maaturiidiye iyo qolyaha noocaasay u nisbeeyeen asheekh ibnu usaymiin waagii hore mar buu yidhi qowl ku saabsan labada qowl intuu soo naqliyey uu u iishay macnaha xagga ilaahay ka ahaaday laakiin lafdiga ama xuruufta xagga nebiga salى اllahu aleyh wasalam buu ka ahaaday axaadiista qudsiga ah laakiin markii dambe sheikhu waa ka noqday qowlka saxiixa ayaanu ku dembeeyey haddii la yidhaahdo axaadiiث اlqudsiya haddii xuruufteedi iyo macnaheeduba xagga ilaahay ka ahaaday maxay qur'aanka kaga duwan yihiin waxaa lagaga jawaabayaa ama culammadu kaga jawaabaan furuuq baa u dhaxaysa qur'aanka iyo alaxaadiiث اlqudsiya farqiyada waxaa ka mid a qur'aanka tilaawadiisaa lagu tacabudayaa oo salaaddaa lagu tukanayaa laakiin alaxaadiis alqudsiya tilaawadooda laguma tacabudaayo oo salaadda laguma tukanaayo waa farqi farqi labaad alaxaadiis alqudsiya sida qur'aanka mucjizu ma aha oo qur'aankii wuxuu yahay mucjizun bilafdi waa mucjiz oo isagoo kale lalama iman karo marka icjaaزka qur'aankoo kale ma laha culamada qaarkood way sheegaan alaxaadiiu nabawiya iyo axaadiis alqudsiyaba nooc icjaaza inay leeyihiin laakiin waxay qirayaan icjaazku kii qur'aanka inaanu la mid ahayn arrinka odhanaya alaxaadiis alqudsiya hadday kalaamullaahi ahaan lahaayeen waxaa ka dhalan lahayd ilaaba ilaa in tilaawadooda lagu tacabudo oo salaadda lagu tukado iyo inay mucjiz lafdigoodu noqdo waxaa ah, la odhanayaa caqli innagu inaan wax iskaga nidhaahno ma aha wixii markaa adilada ku soo aroorayna waa inaynu nabadgelinnaa oo sidooda u raacnaa axaadiisulqudsiyana nebigu wuxuu inoo sheegay inuu ilaahay yidhi sidaa nebigu u iطlaaqay inuu ilaahay yidhi baynu u iطlaaqaynaa axaadiisu nabawiyana odhan mayno ilaahay baa yidhi ee nebiga sala allahu alayh wasalam baa yidhi baa la odhanaya waa ta kale wax mancinaya ma jiro inuu ilaahay kalaamkiisa midna ka dhigo mucjiz aan isagoo kale lala iman karin oo khalqigu la iman karin midna markaa inaanu ka dhigin wax mancinaya ma jiro marka dawaahirta nusuustu sidaa ay sheegaysaa waa in markaa daalluha wa madluuluha inay kalaamullaahi yihiin axaadiista qudsigii mashaayikhdu waxay yidhaahdeen <clears throat> jamaaco mubtadicada ka mida ayaa waxay ku iطlaaqeen macnaha ku sugan qalbiga in kalaam la yidhaahdo waxay ka cabiraan bacdi calى almacna almustaqiri ama alkaa'ini fi الnafsi tacbiirkooda iyagu ay cabiraan ama calى almacna almustaqiri fi اlqalbi markay leeyihiin binisbati lilmakhluuq baa hadalkan oo kale hadday yidhaahdaanna ay uga jeedaan wa ilaa adilada kuma soo aroorin in ilaahay qalbi lagu sifeeyo yani markaa lafdigaa qalbi nafyan wa ihbaatan ma soo aroorin oo sifanimo uma iman marka tacbiirkay isticmaalaan wa cala almacna alkaa'ini fi nafsi ama almustaqiri fi nafsi kalaam nafsi waxa la yidhaahdo bay kalaam ku ilaaqaan qowlkaasina waxay mashaayikhdu yidhaahdeen waa qowl aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiguba ay burinayaan oo ibطaalinayaan waayo adilada allah wuxuu inoogu sheegay qur'aanku inuu kalaamullahi yahay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ilaa uu ka maqlaayo hadalka ilaahay marka masmuuca kalaamka la maqlayaa inuu kalaamullaahi yahay ayaa aayaddu ku tusinaysa kalaamullaahi inuu yahay ayaa aayaddu ku tusinaysa yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay rabaan inay beddelaan kalaamka ilaahay macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan inay beddelaan bay rabeenna lama odhan karo marka yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay caddaynaysaa lafdiga iyo macnaha ama xuruuftiiyo macnuhu oo isla jira in kalaamullaahi la yidhaahdo afatamacuna an yuminuu lakum waqad kana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allahi uma yuxarifuuna macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan miyay taxriifinayeen maya waxay maqlayeenoo taxriifinayeen waxay ahayd waa kalaamka masmuuca ah waa xuruufta iyo macnaha munazalada ee la soo dejiyey waxaa kaloo laga deliishadaa wakallama allaahu muusa takliima ilaahay waa la hadlay nebi muuse takliiman la hadal buu la hadlay la hadalka uu la hadlay waxaa loo jeedaa xuruuf iyo macne ayuu kula hadlay saas aawadeed qolihii ay markaa ahaa iyo jahmiyada takliiman wax kaga darani ma jirin sababtu waxay tahay majaaskay doonayeen masderkan baa nafyinaya diidaya abu jacfar annaxaas waa kii yidhi naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen haddii hadalka ama ficilka lagu akido masder majaaz wixii la odhan jiray inuu meesha ka baxayo waa ijmaac buu ku soo naqliyey qurdubigu wuxuu ku keenayaa tafsiirka aayadda wakallama allahu muusa takliima xagga axaadiista axaadiis badan baa sheegaysa axaadiista intaanan gaadhin waxaa kale oo aayaadka laga deliishanayaa qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa halaaa layaalin sawiya nebi zakariya ilaahay wuxuu ku yidhi aayaddaadu bimacnaa calaamadda ku tusinaysa in ooridaadu ay uuraysatay waa inaana dadka la hadlin saddex habeen iyo saddexdooda maalmood taasi waxay tahay min adalli daliil adilada ugu cad bay ka mid tahay xuruufta iyo macnaho isla jira in kalaam la yidhaahdo siday adallu daliil u tahayna waxay tahay nebi zakariye macaanidii inay naftiisa ku qumto ma waayin ee macnayaashu naftiisa waa ku qumayeen waana ku soo xaadirayeen kalaamna waa laga nafiyey marka kalaamku inaanu macnaha daatada ama nafta ku sugnaanaya keliya inaanu ahayn ayaa aayaddu ku tusinaysa macnayaashii intay ku soo dhacaan baanu ishaaro ama tilmaan ku cabirayey fakharaja calىa qawmihi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabbixuu bukrata wacashiya macnayaasha intay ku soo dhacaan buu tilmaan ku cabirayey marka kalaamku xuruufta iyo macnahoo isla jira inuu yahay ee aan macnaha keliya la odhan ayaa aayaddu ku tusinaysaa ee ku cadda axaadiista nebigana salى اllahu alيyه waslm axaadiis mutacadid ay culamadu ka deliishadaan musanafaad badan bay culammadu ka qoreen oo waxaa ka mida culammada kutubta ka qortay mas'aladan sheekhii markaa la odhan jiray abunasri asijsi abunasri الsijsi waa siin xarafka hore xarafka dambena waa zaay wuxuu dhintay afar boqol iyo afar iyo afartan markay hijiriyadu ahayd yacni kun sano wax ku dhow baa laga joogaa wakhtigu dhintay wuxuu alifay kitaabka la yidhaahdo alraddu calaa man ankara alxarfa waasawt culammadii ahlu sunnuhu ka mid ahaa afar boqol iyo afar iyo afartan markay hijiradu ahayd baanu dhintay cunwaanka kitaabkiisuna araddu calaa man ankara alxarfa wasawt waa kitaab muxaqaqa oo maطbuuca waxaa ka mida kutubta laga alifay xikaayat lmunaadara kitaabka la yidhaahdo xikaayat lmunaadarati fi lqur'an waxaa le muwafaq ibnu qudaama almuwafaq ibnu qudaama ayaa leh saaxib lmuqni wuxuu ka hadlayaa wadaad ashcari ah oo mas'alada kalaamka ama qur'aanka ay isku muteen baa ibnu qudaama ka hadlaya ibnu qudaama waa ka horreeyey nawowi lix boqol iyo labaatan markay ahayd hirjiiradu ayuu dhintay waatuu ciزadiin ibnu cabdisalaam yidhi laba kitaab ilaan helay sheekhii shaaficiga ahaa cizadiin ibnu cabdisalaam laodhan jiray wuxuu idhi laba kitaab ilaa aan helay lam taib liya lfutya fatwo aan fatwoodaa niyaddaydu kuma samaan laakiin laba kitaab markaan helay inaan fatwoodo niyaddaydu waa ku samaatay ya labada kitaabee uu sheegaya waxaa weeye waa almughni libni qudaamah iyo almuxallى libni xasmin waxay ku tusinaysaa siduu markaa u qiimo badan yahay kitaabkaas almuqni la yidhahda bale kutubta fiqiga ah min jamiici almadaahib intaannu aragnay kitaab la mida lama alifin almuqni libni qudaama madaahibta kalena waa sheegaya madhab ulxanaabila oo keliya ma sheegaayo marka risaaladaasi waa risaala qayima mufiida waana risaala maطbuuca waxaa ka mida ah kutubta laga alifay atisciiniya kitaabka la yidhaahdo oo shaykhulislaam ibnu taymiya uu alifay kalaam nafsi baanu radinaya tisciina wajhan sagaashan weji buu ku radinaya kutubo kaloo laga qoray waa jiraan laakiin calaa sabiili mihaal saddexdaasaan markaa tusaaliyey atisciiniyana waa la taabacay isagoo muxaqaqa oo saddex mujalladoo yaryar ah isagoo mujalad weyn oo la taabacayna waa jira almuhim in la yidhaahdo macnaha nafta ama qalbiga ku sugan keliya ayaa waxaa la yidhaahdaa kalaam waa qowl marduud ah bikitaab illah wa sunnati rasuulih sala allahu alay wasalam kalaamkaa nafsiga ee saa la odhanayo kalaam lagu tacriifinaayo ciddii ugu horraysee la timi wuxuu ahaa cabdullaahi bnu saciid ibnu kullaab ninkaasaa ugu horreeyey cid la timaada markii dambana abulxasan alashcari iyo abu mansuur almaaturiidi waxay qaateen ra'yigaasay qaateen oo iyaguna ay mareen laakiin imaamka madhabtaasi waa cabdullahi ibnu saciid ibnu kullaab waxay u deliishadeen beyd loo nisbeeyo akhطal ina alkalaama lafi lfu'aadi wainama jucila alisaanu cala alfu'aadi daliila akhdal baa waxaa loo nisbeeyey inuu markaa gabay ku gebiyey laa tucjibannaka min alkhaiibi khudbatun xataa yakuuna maca alkalaami asiila ina alkalaama la fi lfu'aadi wainama jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila mid khudbadeeyo khudbadiyo inay kaa cajabin ilaa aad aragto hadalka la jirkiisa aad ku ogaato inuu yahay mid asiila wuxuu uga jeedaa mid waxa weeye asala markuu leeyahay ama dhalada mid aan dici ahayn wax iska sheeganayn oo waxaanu samaynayn waa samaynayaa aan markaa lahayn marka wuxuu ka tilmaamaya hadalka la jirkiisa inuu markaa waxaasi ay ka muuqdaan haddaynay jirin waxba hadalkiisi iyo qurxinta uu qurxinayo ha la yaabin oo ku cajibin oo wanaajisan waayo kalaamku wuxuu ku sugan yahay buu idhi qalbiga carabkuna wuxuu ku tusinayaa waxa qalbiga ku jira ayuu daalli u yaho ku tusinaya laakiin kalaamku asal ahaan qalbigu ku jira marka labada bayd baydka hore kalaamka wuxuu uga jeeday kii xurufta lahaa baydka dambena wuxuu uga jeeday ka qalbiga ku sugan awalan gabaygu kama sugna akhdal saas aawadeed bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen waa samays ee akhdal lagama hayo mar labaadka antaa ku sii dare ibnu khashaab shiikha la yidhaahdo culammada luqada ka mida waxa uu yidhi fatashtu diiwaanahu falam ajid fii diiwaankii akhdal baan baadhay oo beytkaa kama helin waa ka waayey buui mar labaadka akhdal kama mid ahayn hadduuba ka sugnaan lahaa fardan wa taqdiiran qoladii carabiyadooda la xujaysan jiray kama mid ahayn waa qodob labaad waa qodob saddexaade hadduuba noqon lahaa mid hadalkiisa la xujaysto adilada kitaabkiiyo sunnada ka hor imanaya baydkan akhtar wuxu aha nin kiristaan ah waxaanu ahaa wakhtiga cabbaasiyiintuu noolaa marka carabigiisa kuwa la xujaysan jiro kama mid ahay waa ka dmbeeyey kalaamkana horay nasaaradu ugu lumeen oo markay kelmaddii ilaahay inuu ciise yahay ay maqleen waxay moodeen kelmaddii oo lafteedii ah yahay dabeedna markaase waxay yidhahdeen ciise makhluuqba ma marka horay ugu lumeen yani markaa macnaha kalaamka marka hadduu hadalkiisu xujo noqon lahaana adilada kitaabka iyo sunnadu hadday ka hor timaado marduud buu noqonaya oo mid la qaadan kara maaha wain uطliqa alkalaamu fi bacضi اlaxyaani calى almacna alqaa'imi biالnafsi haddii lagu iطlaaqo lagu magacaabo kalaamka wakhtiyada qaarkood macnaha ku sugan yani markaa daatada ama binafsi yani shayga daatadiisa ama naftiisa ku sugan falaa budda min taqyiidihi waxa lagama maarmaana in la qaydo oo lagu qaydo ama lagu dabro bima yadullu calaa dalika wax sidaa ku tusinaya kama fii qowlihi tacaala sida ku suganba taqyiidkaasi uu ugu sugan yahay hadalkiisu allah uu yidhi wayaquuluuna fii anfusihim lowlaa yucadibuna allahu bima naquul waxay odhanayaan nimankii yuhuudda ahaa markay nebiga ay iska dhigaan inay salaamayaan oo ay ku yidhaahdaan assaamu calayka oo ay laamkii ka tegayaan dabeedna ay uga jeedaan geeriyii korkaaga ha ahaato ayay naftooda waxay iska odhanayaan lowlaa yucadibuna allaahu ay hal laa yucadibuna allaahu muu ilaahaynna cadaabo bimaa naquulu waxaanu odhanayno oo aanu ku leenahay muxamed muu nagu cadaabo hadduu nebi yahay ila nebi hadal xun lagu yidhi ciqaabi waa ka dhalanaysaaye ma uu nagu cadaabo ilaahay hadduu nebi yahay hadduu muxamed nebi yahay hadalkaanu muxamed ku leenahay muu ilaahay nagu cadaabo waxay is yidhaahdeen cadaabtii hadday soo degdegi weyday ma jirtay is yidhaahdeen waana dhacdaa gaalada in cadaabka loo dibdhigo yani marka aakhiro loogu kaydiyo si ay dembiga usii badsadaan in allaha la yumli lilظaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu falowlaa taqyiiduhu qaydista lagu qayday ee lagu xidhay haddaynay ahaan lahayn biqowlihi hadalkiisa uu yidhi allah fii anfusihim uu yidhi wayaquuluuna fii anfusihim taas in lagu qayday haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn lansarafa ila alqowli billisaan wuxuu markaa u gedoomi lahaa oo hadalkani ku dhici lahaa qowlkani inay carabka ku yidhaahdeen buu ku dhici lahaa hadal xuruufle inay ku hadleen ayuu ku dhici lahaa laakiin qariinada la socoto fii anfusihim lagu qayday baa ka sarfisay inay ku dhacdo kalaamkii xuruufta lahaa oo macnaha naftooda ku sugan ay ku sheekaysanayaan ee xagga qalbiga ay iska leeyihiin in looga jeedo marka hadalka marka la iطlaaqa iyo marka qariino qaydaysa la raaciya waa kala duwan yihin tacriifka hore laga soo warramay waa marka kalaam la ilaaqo laakiin qariino marka la raaciyo fii anfusihim waxay ku dhacaysaa bixasabi ma quyid qariino kale haddii lagu qaydayna waa saas saas aawadeed xadiiska soo arooray ee sheegaya ruuxa markaas sooman fain saabbahu axadu aw qaatalahu falyaqul inii saa'im culammada qaarkood waxay ku fasireen qalbigiisa ha iska yidhaahdo waan soomanahay laakiin xadiiska kuma jirto falyaqul fii qalbihi ama fii nafsihi saas aawadeed bay culammada qaarkood daahirka raaceen oo yidhaahdeen afku ka odhanayaa waayo qowl marka la iطlaaqo waxay ku dhacdaa yani xuruuf iyo macno isla socda marka sida daahirkii waxay tahay kalaamkii masmuucee la maqlaayey in looga jeedo mawdicaas maadaama qariino qaydaysa aynay la socon waqad yuطlaqu calى kuli ma afhama almuraad waana dhacdaa in lagu iطlaaqo kalaam wax kasta oo ku fahansiiye macnaha looga jeedo laakiin waa in qariina la socotaa ka qowli shaaciri sida ninka gabyaaga qowlkiisoo kale weeye ibraahim ibnulmahdi baa la odhan jiray إida kallamatnii biاlcuyuuni اlfawaatiri radadtu calayha bidumuuci اlbawaadiri wuxuu yidhi idaa kallamatnii markay igula hadasho bilcuyuuni indhihii ay igula hadasho alfawaatiri debecsanaa futuurka waxaa laga tilmaamayaa waa debecsanaanta ayaa laga tilmaamaya caadatan dee ruuxu markuu cadhoodo indhihiisii waxa weeye waa soo baxaan oo si kulul bay noqdaan marka uu ciduu jecel yahay dee la hadlayo ama uu hor taagan yahayna yani indhihiisii si debacsan oo dhibirsan buu wax u eegaa marka markay igula hadasho buuhi bilcuyuuni indhihii alfawaatiri debacsanaa markay igula hadasho mid baa yidhi waxaan ku gartaa mid carabta ka mida ayaa macnaha uu sheegayun baan hadda xasuustaa wuxuu idhi markay raallida tahay waxaan ku gartaa buu yidhi indhaheedu siday u jabsan yihiin baan ku gartaa buuhi markay cadhaysan tahayna waxaan ku gartaa buuhi siday u takhlan yihiin indhaheedu mm. idaa kallamatnii markay igula hadasho bilcuyuuni indhihii alfawaatiri debecsana radadtu calayhaa waxaan ku celiyaa ugu jawaabaa bidumuuci ilmooyinkii yani ilmadii baan ugu jawaabaa buuri albawaadiri yani ilmadii soo degdegaysaan ugu jawaabaa oo mm. damacat dumuucan yani ilmay ilmaysay marka wuxuu tilmaamay indhaha dabacsani inay markaa yihiin nooca hadala laakiin hadal waxay u noqdeen bilcuyuuni baa lagu qayday kama baxayso noocii taqiidkee hore uu kugu soo sheegay mar haddii bilcuyuuni lagu qayday waa bixasabi maa quyida bihi waa wixii lagu qayday laakiin haddii la ilaaqi lahaa wuxuu ku dhici lahaa kalaamkii la yaqaanay buu ku dhici lahaa wakadalik waxaa kaloo soo gelaya ishaaradii tilmaantii haddii lagu qaydo iyaduna waa saas leeg kitaabadii haddii lagu qaydo waa saasoo kale kitaabadii haddii lagu qaydo waa caynkaasoo kale wa yuطlaqu waa la magacaabaa yani ay huwa kalaamka cinda nuxaati nuxaadda agtooda waxa lagu iطlaaqaayoo lagu magacaabaa cala lafdi اlmurakabi tarkiiba mufiida cala lafdi odhaahdii almurakabi la tarkiibiyey ama laysi saaray waxaa la tarkiibiyey tarkiiban yani isisaar ama tarkiib mufiidan wax faa'iidaynaya faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha wuxuu faa'iidaynayaa faa'iido ay wanaagsanaanayso aamuska lagu aamusa yani nuxaadduna saasay ku tacriifiyaan waxay qaarkood ku kaaftoomaan waa allafظ اlmufiidu faa'idatan yaxsunu الsukuutu calayha waa lafdiga wax faa'iideeya faa'iido ay wanaagsanaanayso in lagu aamusa marka tarkiibku waxa tadamunaya mufiidan waa laga kaaftoomi karaa oo faa'iido lagu aamusi karo wax ma faa'iidaynayo haddaanu murakab noqon xuduuddana ikhtisaarka iyo koobistaa u fiican marka waxaa lagaga deeqtoomi karaa oo lagaga kaaftoomi karaa in la yidhaahdo almurakabi tarkiiban in la yidhaahdo yani in la yidhaahdo waa kalaam mufiida kalaamunaa lafdu mufiidu kastaqim yani ibnu malik waa ka odhanaya kalaamka yagu haddaanu macshara nuxaati nahay lafdun mufiidun kastaqim waa lafdi wax faa'iideeya kastaqim ay ka ifaadati istaqim istaqim siday wax u faa'iidayso kale wax u faa'iideeya yacnii saniica ibnu maaligga sida lagu yaqaano wakhtiyada qaarkood xuduudda amsilada ayuu ku gutaa oo xadkii wax dhammaystiraya ayuu tusaalaha kuugu tilmaamayaa tusaalahaasaa wuxuu faa'iidaynayaa yacnii inuu kaa iyo wixii la mida yahay ee shabbaha markaasaa bacdi ka dembeeyey imanayaanoo markaasay doonayaan odhanayaan ictiraad ama markaysaa marka waxa weeye halkaa naqsaa ku jira waayo shardiga noocaasa ama qeydka noocaasa ma sheegin shiikhuna misaalku ku sheegay sida saniiciisa istiqra' ahaan lagu ogaaday marka halkuu odhan lahaa faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha wuxuu kaga maarmay kastaqim ayuu kaga maarmay saniicaasina halkaasoo keliya maahee alfiyada way ka buuxdaa oo aad bay ugu badantay sidaas aawadee ictiraadaadka qaarkood ay la yimaadeen oo ay yidhahdeen intaasoo mawdic baa la bushinayaa waxa uu noqonayaa istilaaxiisii baynay fahmin ee bushiyada in badan oo ka midii waarid ma noqon lahayn hadday istilaaxiisa garan lahayn marka nuxaaddu waxay tilmaameen lafdiga wax faa'iideeya faa'iido lagu aamusi karay fiicnaan karto in lagu aamuso wax faa'iideeye inuu yahay kalaam inuu yahay ifaadadii baa waxay noqotaa ifaada juziya iyo ifaada taama ama ifaada naaqisa iyo ifaada taama lafdi marka la sheego lafdigani macna waa faa'iidaynaya laakiin maxaa maqan faa'iido lagu aamusi karo oo ruuxii maqlayeyna hadal kale aanu u dhegataagaynin aanu islahayn talo maxaa soo yeedhayo la odhanaya kii odhanayeyna inuu ku aamusaa ay wanaagsanaan karto ifaado noocaasi waa inay ku xasili kartaa waxay yidhaahdeen sukuudkaa fiicnaanaya marka la leeyahay maxaa looga jeedaa mutakalimku inuu ku aamuso mise waxaa looga jeedaa saamicu mise labadaba saddexda qowlba waa la yidhi naadim baa saddexdaba markaysagaa beyt ku kulmiyo wuxuu yidhi waqasdunaa sukuutu man takallama waqiila saamicun waqiila balhuma sukuudka markaanu sheegayno qasadkayagu wuxuu yahay ka hadlayaa inuu aamusaa ku fiicnaanaysa waxaa kaloo la yidhi waqiila saamicun waqiila balhuma oo kan hadlayaa inuu ku aamusaa waa inay ku fiicnaanaysa hadduu zaydun intuu yidhahdo iska aamuso dee inuu ku aamusaa kuma fiicnaanayso kan kalena zayd waxa laga yidhi bal haddaa dhegayso isma odhanayo haddii wax la raaciyo laakiin haddii zaydun keliya la yidhaahdo oon wax kale lagu darin wuxuu isleeyahy talow zayd maxaa laga sheegaya ma wuu dhintaa la leeyahay ma wuu safraa la leeyahay ma waxbuu bi'iyaa la leeyahay ma dhibaatuu geystaa la leeyahay bal ninkan zayd la yidhaahdo waxa laga sheegaayuu u dhegataagaya haddii intaa lagu aamuso war zayd maxaad ka sheegaysaa muxuu zayd falay ya laakiin hadduu yidhaahdo yani markaa zaydun saafara ilaa hargeysa zayd waa safray hargeyse xaggeedu u safray yani hadal kale oo dee iska jaanibioo layska gale mooyaane oo la yidhah talo muxuu u tegey iyo wax la mid a ah. haddii la doono la dayn karo mooyaane waa hadal lagu aamusi karay fiicnaan karto kanna inuu ku aamuso aan lays odhanaynin dee haddalaan waxba faa'iidaynin buu sheegay aan lays odhanayn kanna aanu yani ilaaba ilaa inuu wax ka weydiiyo ayna keensanayn milu muxammadun rasuulu ullah tusaalaheedu waxay ahaatay waa sida hadalka la yidhaahdo ama hadalka uu allahba yidhi muxamadu muxamed rasuulullahi rasuulka ilaahay wey waa kalaam mufiida ah, faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha marka macnaha ay nuxaaddu ku tacriifiyeen yani waxa weeye waa macno yani saxiixa kalaamkii mufiidkaa bayna ku dhacaysa bacdibaa waxay dooneen markaysagaa in nuxaadda ka mida aalibka nuxaaddu sidan unbay sheegaan bacdi nuxaadda ka mida ah waxay dooneen kalaamkii nafsiga inay markaysaa naxwiina la doontaan waa mid aan waarid ahayn taas aqalu ma taxsulu bihi alfaa'ida faa'ida waxa ugu yaray ku xasisho halkanaa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya taxsulu alfaa'idau bikulli ma faa'idada hadalku waxay ku xasishaa wax kastoo ishtamala koobsaday calaa nisbatin isnaadiyatin nisbo isnaadiya koobsaday ayaa faa'iidadu ku xasilaysa wa aqalu maa yakuunu dalika fii axadi taraakiib ilaatiya waxa ugu yaree taasi ay ku xasilaysaana waxay ahaatay tarkiibbadan imanaya mid ka mida gudaheeday yani ku sugnaanaysa atarkiibu min ismayni waa sida tarkiibka laysaga keeno ee laba magac qaar ta'liif bay ka cabiraan ta'liifkuna waa ka fiican yahay tarkiibka waayo ta'liifku waxaa laga tilmaamayaa si laa'iq ah in laysugu keenay marka ta'liif kastaa tarkiib waa noqonaya laakiin tarkiib kastaa ta'liif noqon maayo oo kaannahu nooc ulfaa laga dhex dheliyey oo labada la sheegayo munaasabaa ka dhaxaysa munaasabadaasaa markaa uu macnihii ku faa'iidaynaya ee waxaan shaqo isku lahayn yani haddii waxa weeye la yidhahdo waa la tarkiibinayaa dee muraadku sidaa ma aha yani waxba muraad ku xasili maayo waxaan shaqo isku lahayn haddii laysu keeno oo munaasaba aynay ka dhaxaynin dee muraadkii ku xasili maayo saas aawadeed tarkiiban mufiidan marka la yidhi taliifkii halkaa waa laga qaadanaya kalmubtada'i wاlkhabari waa sida mubtadihiiyo khabarka milu allahu axadun allahu ilaahay axadun waa keli oo daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo uluuhiyadiisa bimacnaa cibaadada inuu xaq leeyahay iyo afcaashiisa intaba keli buu leeyahay cidi lama wadaagto ilaahay waa sayidka loo qasdaayo cibaadada loola qasdaayo ama xaggiisa loo argagaxo wakhtiga kurubaadka waa laba isim yani mubtade iyo khabar weey yani waa tarkiibka ugu yar ee wax faa'iidaynaya faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha laba atarkiibu min ficilin wasmin waa sida tarkiibka laysaga keeno laga tarkiibiyo ficil iyo isim kalficli maca faacilih waa sida tarkiibka ficil marka la tarkiibiyo faacilkiisa la jirkiisa la tarkiibiyo oo ficil iyo faacil baa laysi saaray ama ficil iyo naa'ib faacil baa laysi saaray waa la mide milu jaaa alxaqu xaqii baa yimi waa ficil iyo faacil waana jumla mufiida faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha wazahaqa albailu bailkii baa zuulay baailkii waa tego waa baaba'ay waa kalaam mufiida isaguna qudiya alxaqu xaqii waa la xukumay waa ficil iyo naa'ib marka tarkiibadaasaa ugu yar tarkiib wax faa'iideeya saddex atarkiibu min xarfin wasmin milu ya allaahu tarkiibka saddexaad ee culammada qaar ay ku saddexeeyeen wuxuu yahay ee ugu yara wax ku xasili karaan ama macno lagu heli karo mufiid ah faa'iido taama ah tarkiibka la ysaga keeno laga tarkiibiyo xaraf iyo isim milu sida hadalkaad tidhaahdoo kale weeye yaa allaahu ilaahayow wاصaxiixu sida صaxiixahi ana tarkiiba الثaalثa waa in tarkiibka saddexaad raajicun ila tarkiib الثaani waxay kaloo kaa ku dareen in xaraf iyo ficil laysaga keeno tan hore oo xaraf iyo isim in laysaga keeno abu cali alfarisi baa laga soo naqliyey inuu yidhi waa tarkiibka ugu yar waana xaraf iyo ficil baa laysaga keenay waa ism iyo xarfu nida abu caliy alfarisi baa markaa ku tegey ta labaadoo ah marka xaraf iyo ficil in laysaga keenana waa sida maaqaamoo kale loo tusaaleeyey taana shaloobiin shiikhii loodhan jiray baa laga soo naqli laakiin sida saxiixa jumhuurta culammaduna ku tageen waa inaan xaraf iyo isim aanu kalaam mufiida noqon karin xaraf iyo ficil keliyiina kalaam mufiida inaanu noqon karin ilaaba ilaa waa in la helaa yani waa in la helaa ama laba isim ama ficil iyo marfuuciisii waa in la helaa laba ficilna kalaam mufiida ma noqon karaan oo jaaa qaama dee lama odhan karo marka isagaa jaaa qaama waayo ficiladu maxay yihiin ficiladu sidoodaba waa sifooyin xagga macnahay sifo ka yihiin haddaad tidhaahdo jaaa zaydun zayd baa yimi macnaheedu wuxuu noqonayaa majii'a ama imaatinka zayd baad ku sifaysay marka afcaashu xagga macnaha waa awsaafun filmacnaa bay culammadu yidhahdeen sifooyin bay xagga macnaha ka yihiin marka sifadii waa in la helaa ilaaba ilaa cid ku quntay waa in la helaa sifadii cid ku quntay waa in la helaa haddaan la helin cid ku quntay gaarkeed isma taagi karto markaa jaaa qaama lama odhan karo haddii qaamo la yidhahdo shaksaa lagu magacaabay oo hadda markaysagaa tasmiyay noqoto magac bay noqotay dee ficilnimadii way ka baxday waxay noqonaysaa shaksigii qaamo la odhan jiray markan waa nin magicii jaaa qaama shaksigii qaamo la odhan jiray baa markaa yimi bay noqonaysa dee waa isim markaase ficil ma aha biictibaari alasli buu ficil ahaa laakiin markan wuxuu noqday isim buu noqday hadda ma aragtaa haddii lagu yidhaahdo yani waxa weeye shaygii markuu isim noqdo dee inuu markaa asalkiisu walow xaraf ha noqdo ama ficil ha noqdee isim hadduu noqdo oo ama maqsuudun bilafdihi uu noqdo dee ficilnimadii iyo xarafnimadii waa ka baxday haddii lagu yahay jaaa zaydun ciraab aad tidhahdo jaaa waa ficilun maadi jaaa maxay noqotay markan dee mubtaday noqotay ila waa maqsuudun bilafdihi weeyaan lafdigiisaa loo qastayey yaa mukhbaru canhu yo laga warramaya jaaa jaa maxaa lagaga waramaya waxaa laga warramaya ficil maadi inuu yahay dee haddan markaysaga waa maqsuudu bilafdi jaa markan waa mubtadi yadaa mukhbaru canhu ah waa isticmaal kale kane marka shay waliba hadduu maqsuudun bilafdihi noqdo aad tidhahdo min xarfu jarin waa kalaam mufiid ah laakiin min hadda xaraf ma aha min hadda waa maqsuudun bilafdihi waa ism min min he xarfu jarin xarfu jar weeye khabarkii waa kaa dhacay marka dee jaaa qaama haddaad tidhaahdo jaaa waxaa yimi qaama qaamo shaksigii la odhan jiray ayaa yimi marka la yidhaahdo dee markani waa ka duwantah laakiin iyadoo ficilnimadii loo jeedo laba ficil waxba ma faa'iidaynayaan kalaam mufiidana noqon maayo wاصaxiixu ana tarkiib aلثaaliثa raajicu ilى tarkiib الثaani sida saxiixay waa in tarkiibka saddexaad u noqonaayo tarkiibkii labaad u noqonayo camriyaddu waa ka odhanaya nadmigiisa waraqaadka nadminaayo isagoo ku soconaya labadan markay markaysagaa mid weliba inay tarkiib tahay xarafka iyo ficilku markay israacaan iyo yani xarafka iyo isimku aqalu maa minhu lkalaama rakabu ismaani aw ismun waa ficilun karkabu kadaaka min ficlin waxarfin wujida wa jaءa min ismin waxarfin fi nida wuxuu yidhi yani wax kalaam ay ka tarkiibiyeen waxa ugu yar laba isim ama isim iyo ficil waxaa la mida buu yidhi ficil iyo xaraf kadaaka min ficlin wa xarfin wujida waa maa qaamoo kale wa jaءa min ismin wa xarfin fi nida laakiin labada mid walba sida saxiixi wuxuu yahay muxararka ee culammada jamaahiirtuna ku tageen taxriiriyeenna in eh, ay u noqonayso noocyada hore oo ficil iyo isim noocaa ay noqonayso noocaa inay noqonayso waayo laabudda ficilkani waa inuu cid ka dhacay marka ma qaama marka la leeyahay yani marka cidda markaa qiyaamkan laga nafyinaayo ciddaas eh, faacilka ah qaamo faacilkeeda ah ayaa la tarkiibsan yihi oo la socda لأن الxرفa naaئب عan ficli وصaحيiح أna تarkiib الثالثa raajic ilى تarkiib الثاني wuxuu u noqonaya tarkiibka saddexaad sida صaحيixa tarkiibka labaad buu u noqonaya oo ficil iyo ism buu u noqonaya لأنa الxرفa maxaa yeelay xarفku naaئب can ficli wuxuu ka naaib yahay ficil buu ka naaib yahay oo waxay ka dhigan tahay yaa allahu markaad tidhaahdo yani adcu llaaha ayay ka dhigantay ama unaadi llaaha bay ka dhigantay ilaahay baan baryayaa waxaana caddaynayaa haddii waxa weeye aad sifo ka daba keento isimkaa munaadahaad u yeedhayso ee mabniyun cala damiga ah markaad sifo ka daba keento sifadaasi waxay noqonaysaa yani maxalka ayaad ka itbaacinaysa oo wuxuu noqonaya marka inaad nasbiso ya saasuu noqonaya saas ayuu noqonaya inaad marka isagaa rafcisana waa dhacdaa marka labada marka mid walba yani in markaa laga raaciyo waa dhacdaa marka nasbadan xaggee laga keenay de waa in maxalka laga raacin waa inuu munaado yahay waa loo yeedhaya xarafkani marka wuxuu ka naaib yahay ficilkii adcuu buu ka naaib yahay wa taxsulu lfaa'idatu waa xasilaysaa faa'idadu nooca markaa kale oo maa qaamana nooca markaa maa qaama markaa nooca ana isaguna waa saasi laeg wuxuu u noqonayaa isaguna tarkiibka labaad wa taxsulu lfaa'idatu wa xasilaysaa faa'idadu bilkalimati alwaaxidati kelmad keliyaay ku xasilaysaa kelmaddaasoo almutadaminati koobsanaysa limacnaa kalaamin mufiidin kalaam mufiida macnihii koobsanaysa ka xarfi ljawaab waa sida markaa ka weeyi oo su-aal baa ka horaysa naxwu laa wa bala wa nacam yani la sidaa ma aha ajaaa zaydun markaasaa tihi la lam yaji bay markaa noqonaysa lam yaji zaydun wa bala alastu birabbikum qaaluu bala yani haa rabbigayo waa tahay baa macnuhu u dhacaya saasuu u dhacaya marka nafyi waa inuu ka hormaraa nacan bay la macno tahay sida kale laakiin su-aasha waa inuu ku jiraa marka isagaa nafyi haddaanu nafyi ku jirin balaa laguma jawaabo balaa laguma jawaabo wa nacam yani nacam in la yidhahdo kale oo iyaduna waxay noqonaysaa hadalkii aan nafyi ku jirin iijaabkiisaa lagaga jawaabaya ajaa zaydun nacam wa ficlu lamri iyo ficilka amar naxwu istaqim oo damiirka mustatirka ee ku qarsoon ayuu dee mufiid ku noqdayoo waa ficil iyo markaa isim yani noocaasu noqday noocaas ayuu noqday noocyadan horena waxa weeye jawaabahana aalu mucaadun fi ljawaab siday qaacidadu tahay su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey oo waxay ka dhigan tahay hadalkaasi sidaasuu ku dhammaystiran yahay markii jawaabtiiba laga qaadanayaa qadarka markaysaa waxaa ka maqan oo xarafkani markaysaga uu ka naayb oo uu ku tusinaya mm. yani saasuu ku tusinaya haddii kelmad keliya lagu jawaabana waa saas leeg waxadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacda man cindakuma wixii la garanayo in la xadfaa waa bannaan tahay kamaa taquulu sidaad u odhanayso zaydun bacda man cindakuma inta lagu yidhi man cindakuma war agtiina yaa ku sugnaaday markaasaa tii zaydun zayd macnuhu wuxuu dhacayaa cindana zayd agtayada zayd baa ku sugnaaday waa kalaa mufiida laakiin zaydun keliya oo aan jawaab dhicin mufiid ma noqonayso balaa iyo nacam iyo markaa laa keliyina oo aan jawaab dhicinna kalaam mufiida ma noqonayso bictibaari biictibaari su-aal jawaabteed inay tahay su-aashuna ay tahay mucaadun fi ljawaab sidaasay waxay ku noqotay kalaam mufiida ayay ku noqotay halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk